والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين ما بعد قال الإمام رحمه الله تعالى فصل في بناء المسجد مسجد كالنبوة لسدي سيبه باب يهي قال الزهري محمد بن شهاب بركت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم في موضع مسجده وحي فريستهاش النبي موضع مسجده المسجد النبوي ميشو هذا كويا yusallii fiihi waxaa ku tukan jiray rijaalu min almuslimiina rag muslimiinta ka mid a ah ku tukan jiray wa kaana wuxuu ahaa mirbadan yey buu ahaa mirbadku waa meesha la dhiga timirta timirtu markay soo go'do meesha lagu eh, qallajiye lagu engejiye ee eh, lagu kala saaro ayaa mirbadka la yidhahdaa mirbad iyo andar iyo jariin iyo waxyaaba noocaasa magacyo badan buu leeyahay kaana mirbadan baa lisahlin wa suhay bni camr suhayl iyo sahl ibni camr oo laba wiilo walaalo ah oo agoon ah ayaa iska lahaa meesha ayada ah khulaamayni iyo tiimayn min alansaar weye sahal iyo suhaylku waa laba wiiloo ansaareed oo agoommo ahaa kaanaa waxay labadaa wiil ku hoos noolayeen fii xajri ascad ibni zuraara ascad ibnu zuraara gacantiisa ku jireen asagaa mas-uulka oo weligoodii gacalkoodii ahaa riwaayada marka midda bukhaari weeye iyadaana xoog badan bacdu ahlicilmi oo min aruwaati waxay leeyihiin ayagu kaana fii xijri mucaadi bni cafraa mucaadi bni cafraa gacantiisu ay ku jireenoo ninkaasaa hayn jiro mas-uulka ahaa bacdu ahli siyar oo tawaariikh kale oo ruwaadda ka midana waxay leeyihiin waxay ahaayeen wa kaana fii xajri abi ayuba alansaari abi ayuub alansaari mucaadi bni cafraa iyo ascad ibnu zuraara saddexdaa saxaabi inay u dhexeeyeen baa soo noqnoqotay riwaayada ascad baana u xoog badan inkastoo xaafidku isku daya inuu jamciyo oo uu leeyahay waxaa dhici karta wiilashu labadooduba yani saddexda ninba inay qaraaba la ahaayeen ascad ibnu zuraara abi ayuub alansaari iyo mucaad ibni cafraa saddexduba inay gacalkii wiilashan ahaayeenoo dad u xigeen oo marna loo tiirin jiray adeerkood ascad marna la odhan jiray waxay hoos joogeen adeerkood abi ayuub alansaari marna la odhanaya waxay hoos joogeen adeerkood mucaad ibni cafraa ad waxaa budku qaabkaasu u jamciyaa laakiin riwaayada ascad ibnu zuraaba umaama ayaa u xoog badan hashi marka halkaasay fadhiisatay goobtay hashu fadhiisatayba nabigu marka damcay inuu masjidkii ka dhigo goobtu marka meel horaan lagu sii tukado oo mawlacay ahayd meel iska yar bannaan oo mawlaca oo lagu tukado muslimiintu iskaga tukadaan bay ahayd qayb timir baa kaga taallay qaybna meel iska jabad ah oo aan camiraan bay ahayd qayb qubuuro baabaay ah oo gaala ay leeyihin baa ku yaalay qaybna meel lagu ingejiyo timirtu markay gooda lagu urursho ayay ahayd meel marka dhul bannaan buu ahaa fasaawama rasuullah rasuulka ilaahi baa gorgoriyey algulaamayni labada weyl bilmirbadi yeygii ama meeshii mxuu ahaaye la dhigi jiray timirta dhulkii bannaanaa ayuu nabigu iga iibiya aan masjid ka dhiste liyatakhidahu suu oga yeesho masjidan meel lagu tukado faqaala waxay dhaheen labada weyl bal nahabuhu laka yaa rasuul allah labada weyl laba weyl yarar baa in caqli badan nabi alla waan ku hibeynayna haddii masjid laga dhisahayo oo ilaahay goob lagu caabudo aad ka dhigayso waa hibo lacag ka dooni mayno riwaayadka qaarkoodna waxay leeyiin ilaa ascad ibnu zuraara ayaa nabi allow waanku siiyey wiilashana anaa beer aan ku leehay fii bani bayaada ayaan ku wareejinhayaa beer weyn oo timir ah oo oga qiimabda dhulkan bannaan ayaa anugu siinhayaa dhulkana muslimiinta uga faa'iide ayib riwaayadana waa jirta <clears throat> fa abaa rasuulullah rasuulka ilaahi waa diiday sala allahu calay wasalam inuu aqbalo oo iska qaato asagoon iibsanin oon eh, muxuu aha wax dhaafsanin waa diiday fabtaacahu minhumaa waa ka iibsaday labada wiil dhulkii bicashrati danaaniira toban diinaar buu kaga iibiyey tobankaa diinaarna waxaa raajixa inay ahayd min maali abibakr abubakr baa baxshay toban diinaar nabiga isagu laha ma ahayn maalka abibakr nabiga iskale nabigu sal ly slam hantida abubakr wuxuugu hantihuru jiray sida hanti isagu uu leeyahay marka abubakr baa bixiya tobanka diinaar laakiin sida loo badan yahay ahlu watawaariikh waxaa wey nabigu lacagta waa damcay inuu baxsho laakin waa laga diiday ascad ibnu zurara diiday abi ayuub baa diiday mucaad baa diiday wiilashi baa diiday iyadoo laakiin agoontii xoolaheeda wax ka badan la siiyey laba beelood baa loogu bedelo saxaabadu bixiyeen ansaareed lacagtii nabigan laga qaado waa diideen laakiin riwaayadan inuu nabigu lacagta bixiyey min xayu sanad way sugan tahay laakiin lama aqbalin baa le lama qaadeen waa diideen saxaabadu inay qaataan nabiguna ma ogolen shay hibaa inuu iska qaato inuu nabigu inta hib haddii wax la siiyo ama hadiye la siiyo oo hibo u aqbalo abaalgud buu ka bixin jiray wuxuu marka iska qaada nabigu kumaba jeclaynba xataa waa inaga soo maray markuu hijroonhaya nabigu sal l slam raaxilad iyo gaadiidka uu ku hijroon lahaa abubakar baa u keenay nabiguna waa diiday wuxuu lacag baan ku qadanhaya waa ka iibsanhaya ilaa uu abubakr lacagta aqbalay nabigu hashi waa ka diiday beyd marka masjid ilaahay oo hadda la asaasay nabigu ma rabo in bini aadamku ay galad iyo mani iyo abaal ku sheegtaan ma rabo inuu khaalis noqdo lilaahi اlkariim buu doonhaya laakiin adu ansaar baa soo istaagtay wa kaana jidaaran laysa lahu saqfun wa kaana jidaaran derbi buu ahaa xero wareegsan oo xayndaab ah ayuu dhulku ahaa aan sanqaaf iyo kor aan ka dadnayn laysa lahu saqf wa qiblatuhu meesha loogu tukadana ila banaan mowlac laiskaga tukadu ahaaye ilaa beyt اlmaqdis beyt اlmaqdis buu usii jeeday xilligaana dee halkaasa qiblada ahayd xaggaasaa loo tukan jiray kacbadu agga agga kacbada lama soo tukanayn wa kaana yusallii fiihi waa ku tukan jiray sal slam wayujamicu ascad bn zuraara wayusallii fiihi waxaa ku tukan jiray wa kaana ascad bn zuraara keyrkii wey yani ayb ama wa kaana alamru yusalii fiihi ay fi lmowdici waxaa ku tukan jiray wayujamicu ku jamaacaysan jiray ama ku jumca waxaa meesha ku tukan jiray jamaaco iyo jumcaba ascam zuraara qabla maqdami rasuuli ilah rasuulku soo gelina uusan soo hijrooni ee uusan madiine imanin ka hor saxaaba iskaga tukan jiray saxaabadu haddii meeshay salaada ku qabato waadiyaasha tooga farqaha meelaha banaan geedaha hoostooda meesha iy ootaan waa iskaga tukan jireen waag horna salaadda waa qarsanhayeen waagi dambena hawshii oba u cadaatayba wa kaana fiihi shajaratu karqadin arad baa ku yaalay geed arad ah caligaroob geedka utaqaana hadda waa taqaana caligaroob ba hadda la yihahda soomaalida u yaqaanaan geed yahuudna waa la odhan jiray geed yahuud waa geedkan qodaxda badan ee meel dhibka badan oo dhulka dhan ba qaata ee hadda wadanka laba wareegaba hiiraan iyo gede iyo xamar iyo koonfur oo dhan buu la wareegay waa musiibo neefkii daaqa meeshuu saala dhigo buu kasii baxahaya aagaasna waxaan asaga inuu ka baxo ma ogolo waa geed aad u dhib badan wey geedkaas adug um loo dhoweeyaa laakiin marka ay sawirahayaan waa ka yar duwan yahay qolyaha qawaamiista geedkaasaa ku yaalay iyo wa kharibun dhul jabad a ah oon la degeyn kharibku waa meesha muntaada kahor la degay laga guura hadda marka iska banaan weeye jabad baa inagu dhihi jiraad iyo wa naklun timir baa ku taalla timir baa ku taalla geeda timiroo dhowra ayaa ku yaala iyo wa qubuurun lilmushrikiin iyo qubuur ay mushrikiintu leeyihiin mushrikiin horeo filjahliya dhintay qabrikooda ku yaalo iska duug ah hadda dhulka in la geed qaadoo la simo oo la baneeyo la rabaa si looga dhiga masjid iyo mowdic lagu tukado fa amara rasuulullah rasuulka ilaahay baa amray bilqubuur ay an tunbasha alqubuur qubuurta in la faago oo lasoo qufo fa nubishat markaasaa la faagay markaasaa laisku dumiye oo la simay san hadhow isa u dumin wa bilkharibi buu nabiga ortay meeshii jabadka ahayd in la simo oo godkeeda iyo muxuu ahaa meeshii taagga laisku celiyo o laisku jabiyo fa suwiyad markaasaa la simay wa binakli wuxuu amray nabigu in la guro timirtina iyo washajari geedihii caligaroobka ahaa faqudacad waa la gooyey geedihii wasufat waxaa lagu tiirshay fii qiblat masjidi mika ibladiisii baa lagu safay tiirar ahaan looga dhigay aggaasaba mareenba agga qibladii ayaa tiirar looga dhigay geedka timirta waa gun wen yahay geedaha marka la gooyo markaa tiirarbay ku noqonhayaan wa jacala nabig wuxuu ka yeelay masjidkiisii tuulahu dherarkiisa wuxuu ka yeelay mima yel ilaa muakharihi miata diraac qiblada laga bilaabay ilaa safka u dambeeya nabigu wuxuu ka dhigay boqol dhudhun buu ka dhigay adugu waa konton mitr konton mitr waxaa loo badan yahay inuusan masaajidka nabi maxamed uusan murabac ee u ahaa leydi mustaiil inuu ahaa baa loo badan yahay mustaiil ha ahaadee marka ma sidan u ballaadhnaa oo u dheeraa sidanna waa u gaabnaa mise xaggu u dheeraa oo xagga qiblada ilaa albaabka dambe laga soo gala u kala fogaa labada dhinac waa iskaga dhowaa murabic asagu waa afarta geesba waa isla egyihiin waa taqaanaan amaa mustaiilka ama waa laydiga loo yaqaana waa miiskan oo kale miiska u aragtan dhankana waa iskaga dhow yahay labadana waa u kala fog yahay kaasaa marka laydiga la yidhahda <clears throat> marka eh, agga xaggan u kala fogaa meesha eh, dhanka kale u ahaa taqriiban ilaa afartan mitir wax lagu qiyaasa soddon mitir celcelis wa jacala tuulahu mima yalqiblata ilaa muaharihi miata dirac boqol o dhan buu ka dhigay nabig sal slam boqol o dhan diraac haddii la idlaaqa fi lasli waxaa weye waa diraacu linsaan aadamaha dhadhunkooda loo jeedaa mar uu noqdo mitirka cadigana waa jiraa wاljaanibeyn labada dhinacna wuxuu ka dhigay mila dalik aw duunahu aw duunaha loo badan yahay wuu u dhow isla ekeysiiyey oo haddii marka mila dalika marabac buu noqon konton mitro xagga iyo baaxadiis isagoo lasku dhufta aftiisa dhinac baa iyo kusoo baxaysa wاljaanibayni mila dalika aw duna wajacala ama wax ka yar ama waa la simay jacala asaasahu qariiba min alaaa adurcin asaaska waa dhulka hoose la qoday inta hoos loo qoday guriga haddii kale guri waa dumahaya wajacala asaasa ay cumqahu fi اlardi iyo qoditaankiisii qariiba wax ku dhow buu ka dhigay nabigu min alaaa adurcin saddexdho dhan wax ku dhow baa hoos loo qoday mtriy badh baa la dheereeyey dhulka aad baa loo dheereeyey uma banowhu markaasay ku dhiseen saxaabadu bilabani jaajuud iyo dhoobo carintii lasoo qoyo qalqali ah oo lasku rifaaqoo la adkeeyo ayaa markaasi haddee lagu dhisahaya geedihii iyo dhagaxyihii wixii la helay baa la isqabadsiinhaya guryaha dirgadaha si loo dhiso ramiiga ama tuulooyinka waa taqaanaahad dhoobadan baa laga dhisa markaa nin caws ku dara iyo nin markaa xaar lo-aad ama saalo lo-aad ku dara iyo nin muxuu ahaayey dhoobo sideedaba iska iska waxayaba cawskana u fiican cawska marka intii la gogooyo dhoobada lagu rifaaqo shamintaan bu isku qabsanhaya cawsku waa isku xajinhaya gurigaa daldalaaci mahayo caradaana kala daadan mayso roobkii dhibicda ku dhacaysana maydi mayso dhiiqada ayada iyo dhoobada ama maydi mayso ilan cawskaa isku haya haddii laakiin dhoobo keliya meesha aad ka buuxiso biyaha la tegahaya dhibicdaa qaadaysa hadii aad taalahade ku dartana ama dhiriqda loda lagu waxeeyana waa fiican tahay laakiin annaga shaaficiya waxaan qabnaa dhiriqda xolo inay tahe inay nijaaso tahay see hadee loogu dhishaya masaajid iyo muxuu ahaa beyt ilaahay see nijaaso loogu dhisi suuragal ma marka waxaana sugan in lagu daray dhoobada ayada caws in lagu daray idkhir iyo caws baa lagu daray taasa iyadu sugan markay saxaabado marka ay dhoobadii qasahayeen nabig wuxuu u qaybiyey qeyb dhoobada daldasha oo geysa iladhobadi meel fiican laga heli maayo meel masaajid ka baxsan baa la qoday oo caro laga sameeyey la qooyo oo marka badeello intii loo qaatay baa laisku rifaaqahaya rag marka dhoobadaa qaado oo geeya masaajidka iyo niman fuundayaal oo dhoobadi habeeya oo meeshii labinada hagaajiya iyo nin rifaaqa ku fiican oo si fiican wax u rifaaqa nabigu hawshuu firiyey ragga ila ma kala yaqaan ninka muhandiska injineerka ah ninka dhoobada qasideeda ku fiican ninka asagu muruq iyo wax ku daldalama wax kaan laga helaynin ma kala yaqaan ragga buu fiiriyey ragga markuu fiiriyey nin walba dhoobada qasboy nin ree talq ibn eh, cali alxanafi ninka iska laha xadiidkii ahaa inamaa huwa badcatu minka saxaabiga oo markaa yimid oo muslim ahaa ayuu nabigu fiiriyey ninkan u bogayso u qasahayo wuxuu hi intii ninka dhoobada daldala gurigana ku hagaaji ninkan ha loo daayo isagaa ku fiicnay qaribu allabina qaribu اlyamaamiya min aلطiib fainahu axsanakum aw axsanukum cafwan fainahu axsanukum lahu masan waashadukum lahu sabka buu ku yidhi ninkan yamaamiga ah loo daayo ree bani xaniif u ahda yamaamuu ka yimid marka ninkana idinku fiican xagga taabashada iyo qaabka u qasahay ninkana u quruxsan suu dhoobada iskugu rifaaqi ee biyaha iyo carada isu dhex gelinna ninkana ku fiican barasha u baahan riwaay kale ayad waay dacu اxanafiya waطiib dhoobada iyo ninka reer bani xanafi isku daaya ayb riwaayo kale waxaan ku uri ya rasuul allah anqulu kamaa yanquluun nabi alla on dhooba aan daldalabo markuu cabaar qasima nabi aan la daldalo maya adoo daldali maysa aduu baasha nala hagaaji aduu halkan ku fiican tahay qaala laa walaakin akhlid lahum الطiina faanta aclamu bihi dhoobada u qas buu dhaha ayuuna kaa daldaleen ayb marka saasaad ku fiican tahay axmed iyo abaraani iyo ibn xibaan iyo baa soo saaray xadiidkaasi xaakim waana xadiis saxiixa weeye saaxib anisi saarina laba kun shan boqol sagaashan iyo toddoba isagona ku takhriijiya xaafidkuna waa taxsiniya fii fatxi ilbaari marka raggii sidaas u dadaalay ninkaasa ka mid ahaa camaar ibnu yaasir dhoobada marka alkuude habeeye laga dhiga jaajuur loo diyaariyo dadku halhal waxbay hal kuus bay dadku qaadeen baashu waa culus tahay asagu laba kuus buu isku darsanhaya laba waaweyn buu isku qaadahaya nin xoog furan buu ahaa markaasuu nabigu u bogay qaabku u shaqaynhayo saxaabadii qaybo ka mid ah marka iyo wuxuu arkay cali baa arkay cumaan ibni cafaan iyo nin asna lagu sheegay inuu cumaan madcuun ahaa iyo oo dhoobadiina daldalhaya xaggana iska fiirinaya dhiiqadii oo macawisdii iyo dharkii qurxiisii ilaashanhayo wixii gaaraba iska jafahaya cali baa tix yar tiriye wuxuu ihi suuragal maaha masaajid ilahay in la dhisiyo iyo in la xaragoodo iskeeni mayso gabaygaas cali wuxuu ugu durxuhayay raggii saxaabada dhowda iska eegahayay xaggana wax dhisahayay e, camaar ibn yaasr war umuusan haynin hawshaas gabayganbuu qabsaday waa qaadaaba dhowdu waa daldalaa waana iskaga ceshadaa ninka loogu durxulhaye loola jeedo ma dareensanay cumaan marka uu hawsha dareemay wuxuu hi camaaroo mar damba dad ku celiso ballankaan ku garaacayaa buui war maxaa jira garan maysid bu cali hawshaan u ila jeedaa buur oo cali maadishid waa yahay cali taaban mahay adiga kamadaba ku celi buur marka hawshiibu iyo iyo camaar dareemay nabigu u sheegay wuxuu nabi allow saxaabadaadii inay idiraan bayba doonahayaan oo maxaa jira wuu u bedelay nabigu inuusa xanaaqin buu rabaa dhoobadoo dhowrka xabe aan qaadahayo bayba la yaaban yihiinu inay dilaan baan ka baqaaya ayagu ku dili mahayaane walaakin taqtuluka alfia albaaqiya tadcuuhum ilى اljanna wayadcuunaka ilى الnaar ayagu ku dili mahayaan alfaal baaqiya ku dili doonta jannaad ogu yeedhi naar bayna kugu yeedhahayaan acuudu biاllahi min alfitan ayuu yidhi raggii aad u xoog furaay maalinka sheekh camaar ibn yaasir baa ka mid ah cumaan aad buu xarag badnaa cumaan cafaan amiir اlmuminiin nin xarago badan buu ahaa marka wuxuu dabcan isku dayo dhoobada uu qase iyo macawiston wax wasakha aysan gaadhin marka cali baa hoosta ka weeraray <clears throat> wa jacala rasuululah rasuulka ilah wuxuu guda galay yabnii macahum inuu la dhisahayo oo haddii ninkii mas-uulkaha dumadda khayr oogu yeedho waa inuu kala qayb qaato wayanqulu labina dhoobadan uu la rarahayo iyo walxijaa dhagaxyaasha ilan dhoobada waxaa laga dhighayaa meeshii shamiitada labadan dhagax isku qabtaa la rabaa labadan dhagax isku qabtaa la rabaa shamiita ahaan baa looga dhighaya binafsihi nabiga naftiisii kariimad ahayd baa la daldalaysa wayaquul uu leeya allahuma laa caysha ilaa cayshu laakhira allow nolol ma jirto aan nolosha aakhira ka ahayn fakfir lilansaar allow ansaar u dambi dhaaf iyo walmuhaajiriin inta soo jirotay saxaabada ah wa kaana yaquul gabaygana cabdullah n rawaxa iska lahaa wa kaana yaquul wuxuu odhan jiray hada alximaalu laa ximaalu khaybarin hada abaru rabbana wa adharu saasuu nabig hada alximaal alximaal inay tahay jamcu mxuu ahay xamlin inuu yahay mxu jamcu maxmuul baan rabaa cafwan jamcu maxmuul oo uu yahay isam waa suuragal inuu masdar yaho ximl yahayna waa suuradgal marka hada alximaalu ay hada almaxmuul ama hada alximaalu ay hada alximlu ayib muxuu ahaayey eh, qaaditaanka dhobadan aan wadno dhobadan aan wadno ayaa ka khayr badan weeye oo wanaagsan laa ximaalu khaybar timirta iyo raashiinka khaybar laga soo daldalo ee tunka lagu soo qaado ama ganacsi loo keensado ma ahee ximligana fiican wey dhoobadan la daldalhayo dhagaxyaashan aan guraynen rabno inaan ku dhisna masjidka ilaahay baa khayr badan hada alximaaru afdal wey ayb xamliga maxmuulkan aan wadnaa ka fadli badan yaa khaymo badan ama wanaagsan laa ximaalu khaybarin ay laa maxmuulu khaybar khaybar wax laga keenay raashin ama badar ama timira maya haada kana abaru ilaahay xaggiisa u dhow oo u birisano u sama rabana yaa rabbana wa adharu asagaana nadiifsanoo xalaalsan wey hawsha aan ku jira gabagabadu beytku macnihiisu waxaa weye hawsha aanu wadno iyo dheeqada aanu daldalan iyo dhoobadan iyo dhagaxan aanu wadna beytkeeda ku dhasayno tunka saarana ka khayr badan dadka qaarkii adduunyada ay ka soo rartaan ay ka keenaan khaybar iyo meelaha kale gabaygan marka isaguna nin waa la sheegaa oo reer bani khasraj ah, waxaa iska lahaa cabdilai rawaxna waa la sheegay nabigu gabay muusan ataa haddii uu isku dayo inuu ataa gabay nin tiriye uu tiriyo wuu jabin jiray wamaa callamnaahu shicra wamaa yanbagii lah marka xataa hadduu isku dayo gabay nin leeyahay inuu tirsado oo ku halqabsado oo nabigu waa qolloocin jiray gabay asagoo isma fahmahayaan maxaa laakiin waxyi iyo qur-aan bay isfahmayan soobanu sal slam wa waxay guda saxaabadu yartajizuuna inay geeraarahayaan wahum yanquluuna labina ayagoo dhoobadii rarahaya allaban waa caanaha laakiin labin haddii la ihahdo waa dhoobada adag ee mxuu aha la sameeyo qalqalida wa jacala bacduhum yaquul wayaquulu bacduhum fii rajazihi barhkood wuxuu lahaa gabaygii uu tirinhayo ayb baxru rajaska ah lain qacadna haddaanu fadhiisanno warasuulu yacmo nabigoo shaqaynaya annagu haddaanu iska fadhiisanno nabigoo shaqaynaya ladaaka midkaasi mina xagga yaga alcamal اlmudalal waa camal dhunsan wey camal la dhumiye waa baraadli iyo liidnaan wey suubanihii kariimkaa in loo khidmaya ahayd marba hadduu shaqaynayo annagu inaanu fadhiisanno oon faraha gacmaha issaaranno waa ceeb iyo waxaan munaasaba in bay yidhaahdeen oo qaadahayeen nabigu aad ba ugu bogay waa la wada hawsha ayada ah wa jacala nabigu wuxuu ka yeelay qiblatahu ilaa beyt اlmaqdis oo iskugu tagay saxaaba badan oo muhaajiriin iyo ansaar hawsha looma kala hain si fiican baa loo dhisay dhagaxii iyo laiskugu toosiyey wa jacala qiblatu ilaa beyt اlmaqdis saasayna ahaayeen dadka carbeeda hore dhaqankaasay ahaayeen guryaha yagaa dhisan raggooda ayaa guryaha dhisanay guriga isagaa dhisi hadduu mudul yahay hadduu guri dhagaxa yahay hadduu dhoobo yahay ninkaa dhisayo fuundi ka ah fuundi kale u yeedhan mahayo meesha inagu korontada waxaad u yeedhaan fiiladii ah, fundiba u yeedhi tuubadii istaagta fundibaad u yeedhi ah, wax kastaba meesha fundin baa xukumaba adugu inaad nxogu biila banaanka keenta mooye wax kalood qabanba ma jiraba waa dacfiga soomaalida ay kamid tahay haddii xataa soomaaliya la joogo oo guri la dhisanhaya niman un muruq maalo guryaha dhisaa loo yeedhi nin muddo la dhisan karaa ma jiro tirarkoor haddii la istaajiyo nin walba waay kaaga go cawska qaabkii loo saari lahaa cawska iyo cawda iyo duurka qaabkii loo saari lahaa baa kaga go-aysa dad yar baa howlaha garanay caadada ilaa iminkan waa baaqi wey fi lcarab baaqi bay ku tahay waa dhowdan yeman aan tagay ninka yemaniga gurigu degan yahay asagaa dhisanay laba dabaqu saarahay keligii asagii wiilishiis saarahayaan tuubado hadday jabto asagaa hagaajin koronto hadday gubato asagaa furfuri qalabkiisoo dhan buu wataa waxaasoo dhan marka waxaa usal ah dhaqanay lahaayeen buu ahaa aaniyan dumarkooday ilaashanaya nin fundo ajnabi hadaarka ku fasaxdo wuxuusamaada warhay fundo baa diri xaafadda taga hawl soo qabo hadda muxuu soo qaban hawlo badan buu soo qabanhaya khatar wey waa suuragal wey waa in la toomo reeraha ma aha oo guryaha la toomo laakiin ninka ragga waa inuu hayuur yahay oo ficlo leeyahay oo hinaas leeyahay oo xaaskiisa carurtiisa iyo dumarkiisa gabdhihiisa u ilaashado waa inta la dadaali kara wey hawsha aada loo inta badan kama xishoodaan ama kama sariirtaan dadka fundayaasha iyo muxuu ahaaye qolyaha guryaha dhisa iyo dadka noocaasa ah. dadka kale ka xishoon ka xijaaban oo markaasi nin baa garaacaya nin baa jooga iyo niman ahaan laakiin marba hadduu yahay mid muxuu ahaaye eh, funday ah danba lagama laha marka waxyaaba badan baa dhici kara markay u yarta haweeneydu way tasaahulaysaa marka waa in hawshaasi aada iyo aad loo ilaaliyo w ayb wa jacala wuxuu yeelay qiblatahu qibladiisa wuxuu ka yeelay ilaa beyt اlmaqdis bu usii jeediyey maxaa yeelay qibladiy marka halkaasi beytulmaqdis baa loo tukanayo mixraabna mesadka nabigu ma lahayn mixraabka god ah ma lahayn mixraabka yaa bilaabay oo u horreeye mixraab sameeyey marwaan ibn xakam baa sameeyey baa loo badan yahay wax masjid mixraab u sameeya iyo god u sameeya marwaan baa u horeeyey bay culimadu u badan yihiin aad waxaa u faahfaashay ninka iskale kitaabka la yihahdo subul eh, subul muxuu ahaaye subul اlhuda wاrashaad lisheekh saalix الshaami oo dhowrka mujaladka taarikhda ku saabsan iyo sira nabi maxamed baa u jarxay waxaa kaloo faahfaahiyey ninka loo yaqaan alcalaamaة alxaafid الshaafici samhudi kitaabkiisa wafa اlwafa fi akhbaari daar اlmustafa asna waa faahfaahasha qadiyadda ayada marwan ibn xakam baa bilaabay iyo ma bilaabine waxaa bilaabay weliid bn cabdilmalik ibn marwan alumawi baa bilaabay ninkaasoo bidac badan ummadda u keenay ayib ayaa bilaabana waa la sheegaa almuhim fii aakhiri xayaati saxaaba bidca timid bay ahaydoo saxaabadu la dagaalameen ee la dagaalameen mixraab ma jirin marka meesha qiblada ay ku aadan tahay unbaa calaamad loo samayn jiray tiir oo kale ama calaamad lagu garto qiblada in halkaa tahay ila masaajid afar gees ah oo afar dhinac ah ninkii reemiyiga soo gala ama socotada ay soo galeen aqoonin kala garan maayo inuu barta iskaga tukada laga yaaba qiblada xagga jirta ama derbiga kale uu ku dhufto marka calaamad lagu garto in aqlu aggaa tahay baa laakiin godkan ee la gelahayo waa dhaqan nasaaro nasaara lagu tegey shaam marka la tegey oo la furtay ciraaq iyo shaam iyo kanaa'istii ay nasaaro lahaayeen ayaa loogu tego hawsha ayada ah ayib marka waa lagaga dayda aad bay marka uga dagaalame saxaabada cabdillahi mascuud iyo taabiciin badan aad bay uga dagaalame hawsha ayada bal eh, camr bn cumaan nin la odhan jiray oo eh, mxuu aha nin eh, taabici ah yaa waxa u hanjabay markuu masaajidka intuu ballaariyey weliid bn cabdilmalik uu ballaadhiyey oo xataa guryihii nabi maxamed uu ku soo daray oo qabriga xataa gudaha uu soo geliyey oo masaajidka uu naashnaasho qurxiyey wuxuu ku yidhi ma sidii idinkaad ku ogeyd cumar baa odhanhaya biamri waliid banu ku sameeyaha cumar abdicaiis oo markaa waali madiine ka ah amiir wuxuu yihi camr bn cumaanoo ma sidii annagu aan u dhisnay baa quruxsan binaaunaa khayrun am binaaukum afdal wa axsan bu ma sida idinku dhisnaa masaajidkaa fiicinayd ee abubakar iyo cumar iyo cumaan ay ku ogaayeen mise saa anagu u qurxinay yaa qiimo badan wuxuu i banaynahu banaynaahu binaa almasaajid wa amaa antum fabanaytumuuhu binaa alkanaa'is buuri qabtaa ka dha maaa lii qaban buui maaa jira su-aal bada wediis ka jawaab qabta maxay tahay ayb qolyo xaras ahaa cumar asagoo de waxba taaban jirna ayaa yidhi hala qabto waa kugu xadgudbay maana su-aal baad awdisay haddaan camr bin cumaan ah anagu masjid baan dhisnay bu oo waxaan ku tukan masjid buu ahaa idinku laakiin waxaa u dhisteen kaniise ahaan ba u dhisteen sharshadax iyo xarar iyo dhagax marmar iyo mutuleel iyo haadaa waa binaa lkanaa'is buui laa binaa masaajid marka masaajidda in la xardho lama ogol masjidku inta mxuu ahaa la xoojin karo oo la nadiifin karo la nadiif laakiin xarxararkii hawlaha noocaasa lama ogolo ay dadkay mashquulinhayaan nabigu maro yaroo loo keeno hadiye ahayd oo mxuu ahay khamiisa ah, uu soo hadiyeyey abuljahm ayuu nabigu markuu ku tukaday midabkeedii fiiriyey markaasna mashquulisay markuu saacadii dhammeyntu iska wareejiyey buui qaada maradan u geeya abuljahm ii keena ambijaaniyadiisii mara iska qallafsan oo midab lahaynoo baleen ah ii keena buui haddiiba marka sayidulbashar afdal nabigii mxuu ahay macsuumka ahba ay mashquulisay adoo adoonu sakaraada ah, in xarxar lagu dhigo rooga hadda aynu ku tukana mid banaan baa ka ficnaan laha matmise maaha mid had midab ah kaas hadda midabka cagaarkao kale ama ah, midab madow oo kale ah, ama midab baa ka ficnaan laha hadda markaad gasho waad yar fiirinoo tirarka iyo mxuu ahaay alaabta sir isku aadiyey waxaad yar fiirinaysa xaqiiqa wey taas haddii laga baqayo dadka sibirka inay ku istaagaan oo qabow u ka golo ama robotism uu ku kiciyo laga baqaayo roog baleena oo hal midab ah ama ha gududnaado ama cagaaraade hal midab ha noqdo laakiin lagaa dhegeysan maayo waxaa laga yaaba waxaa iska wata xataa hadduu ninka mas-uulka uu keeno ila roog cad la keeno nimanka bixinaya in ogolaanaynin kuwa lacagta bixinaya maya baal xardhan oo quruxsan oo qaali aan keenayn ayagaaba ku haystaba marka taa waxay u baahan tahay in masaajida loo sameeyo iyagu inay isku filaadaan oo awqaaf iyo shay madax banaan ay helaan oo iyagu marka ay xor yihiin oon caamay aan waxba garanaynin uusan taxakumin gogoshoodii iyo iisheeg qaabka loo agaasimi lahaa wajacala qiblatahu ilaa beyti اlmaqdis wajacala lahu wuxuu u yeelay nabigu alaaa abwaabin saddex albaab saddex albaab baaban fii muaharihi albaab xagga dambe oo dhabarka laga soo gala ah wa baaban yuqaal lahu baab الraxma iyo albaab loo yaqaan baab الraxma iyo wاlbaab اladii yadkhulu min rasuul اlahi sal slm iyo albaabku nabigu ka soo galo oo xagga bari jiray xagga bari guryaha nabi maxamed sagaalkooduba qiblada meel ku aadan ilaa bari bay ka jireen bimacnaa markaad masaajidka soo gasho ood xagga qiblada usii jeedo gacanta bidix bay kaa qabanaya gacanta bidix dhankan galbeed guryaha nabi maxamed ma aysan jirin kulli dhanka bidix bay jireen iyo qiblada meel ku aadan wixii qiblada laga bilo ilaa dhankaas bay aan weliba dhaafsanaayeen marka wareegga bidix bay jireen marka albaabu no marku guryihiisa kasoo baxo ka soo galay iyo laba waaweyn mid dhabarka damba iyo mid xagga galbeedka u bax ah saddexdaasay ahaayeen baaban fii muaharihi wa baaban yuqaal lahu baab raxma baab raxma waa midka hadda dhanka galbeed ku yaala wey wاlbaab اladii yadkhulu minhu rasuul اllah oo dhanka bari ku yaalay masaajidka dhankiisa bari yaa laba nabigu ka soo geli jiray wa jacala wuxuu ka yeelay suubanuhu cumadahu tiirarkiisa jamcu camuud cumad jamcu camuud waa tiirarka uu masaai ku taagan yahay aljuduuca geedo waaweyn dogobyuu ka dhigay jamcu jadcin waa dogobka ama jiridda geedka weyn la gooyo ee timirta oo kale ama baarka iyo geedaha waaweyn lasoo jara ee sidoo loo soo geeye marka tiirarka laga dhiga loo jira juduuc walausallibanakum fii juduuci nakli waa taqaanaan bay la tahay wuxuu nabigu saanqaaf oga dhigay jiingad ahaan ama mxuu aha kor uu ka saro uu ku waabay biljariidi laantimireed jariid laantimireed wey kor waxaa laga saaray jingad lama hayo alwax balaaanoo la saarana lama hayo saxaabadu waxay heleen in cawdi iyo ulihii timirta intay soo guraan korka ay ka saaraan inaga waa taqaanaa darsooyinkeena hadda daashka laga dhisto meelaha kulayluhu ka jiro balbalooyinka iyo daashka laga dhiso cawdan baa la saaraa caw iyo mxuu ahaay kolba geedaal markaa sarab baa la saari oo majabaa la saari oo mirdhis baa la saari oo wuxuun kor un kaa dallaalimay oo qoraxda kaa celiya laakiin aan roob celin karin ayaa markaasi la saari jiray wa qiila low alaa tusaqifu nabi allow maad saanqayfid bimacnaa maa alwaaxyo saartid ood jilay saartid wax adag faqaala laa maya cariishun ka cariishi muusa ayib cariishun balbalaan rabana balbal dirgad darsaan rabaa cariishun ka cariishi muusa cariishkii nabi muuse oo kale ah baan rabaabu meeluu nabi muuse ku tukan jiray ama uu ku khalweyn jiro oo kale darsa baan doonhayaa waxba anugu meel un qoraxdan iga celisa muslimiinta iskugu yimaadaan baan rabaaye wax hadda xarxardhi iyo alwax weyn oo qaali a ah meelaas tabaroomhayo w cariishun ka cariishi muuse cariishkuna waa ismaal way yaqaanaan cariish way isticmaalaan carshaan bay way jamciyeen weliba carshaan meelahan ku yaalla iyo cariish waa af soomaali hadda ayb sawmalnaahu wa kaana carabiyan wabanaa ilaa jambihi dhankiisa wuxuu ka dhigay amaamihim waa janbiga dhinaca bidix weliba loo jeedaa wabanaa ilaa janbihi buyuuta aswaajihi bilabani wabana nab wuxuu dhisay ilaa janbi janbi masjid iska dodiisa dhinaciisa wuxuu ka dhisay buyuuta aswaajihi bilabani sidoo kale guryihii haweenkiisana dhoobe iyo dhagax laisku geeya laga dhiso dhoobe iyo dhagax masaajidkan waa dhoobe iyo dhagax korna waxaa laga saaray caw iyo laantimireed ba laga buuxiyey wasaqafahaa buyuuda aswaaji wuxuu iyadna saanqaaf oga dhigo kor ka saaray biljariid jariid buu saaray jariidka hadisiisu ma qaban karee marka hore waa in dogob la saaro marka guri la dhiso afarsi gees la taajiyo waa in tirar waa dhaadheer lagu gudbo qayb saa loo dhigo qaybna saa loo dhigo marka tirarka isdhaafaan ayaa korka cawda laga saaraya laantimirad markaas istaaga adi kale soo dumaysa waa ina tirar celiyaan laama waa looga jeedaa lama laantimireed iyo geedo dogobye ayaa la saaray oo markaa celinhaya culayska waa suusa ujeedo waxaa kaloo suwaljuduuc inay tahay acmudi in tiirarka ay tahay guryaha nabiguna guriga caaisho hal tiir bula guri yarbu iska ah hal tiir oo xoog badan basa loo samey guriga caaisho o dhan hal tiir bula marka waa tiirarkii guriga udubdhaxaadka u ahaa iyo laamihii korka laga saaray intaanba falama faraqa min albina markuu nabigu dhammeeyey dhismihii guriga banaa bicaaisha fi lbeyt اladii banaahu laha sharqiya اlmasjidi ayb markuu nabigu dhammeeyey guryihii u dhisay caaishu markaa aroosay caaishu la aalqalgalay banaa bicaaisha caaishu nabigu go fi lbeyt اladii banaahu laha guriga iyadoo u dhisay masaajidka markuu dhammeeyey kadib ayuu guryihiis u dhisanhayaa nabigu la soco inagu laakiin keena markaan gurigeenna samayno oon caruurta meel gelinno oon la habeeyo kadib baa mawlac la raadinhaya somalia waa taqaana waxaa laga yaabaa habeenkaas waa laskaga tugo meel banaan waa laska wadi waa laska wadi isbuuc kadib in laga tashado war miyaan meel samaysan anu ku tukan qolyaha iyagu reetuuloodka tuulooyinka jooga taqaana masaadi waxay dhisahayaan jiirku ka gaalabaxaay oy maanta dhibisada iyo doolli isku caydhsadaan oo eygu ilmihiisa dhigto oy digaagtu maanta o dhan iska harsato ku ukuma dhasho bay samaynhayaan oo qoraxdu ishay kaa qaban markaad dhex oo dabayshu ay kuu soo geli mee aad dhihijow dhabadba ilmheeda kuma aaminteen bay dhisahayaan ayagu waxaa u dhisan guryo dhagaxa daara u dhisan daaro ayaa u dhisan ayb hadday dhisaanna hagaajin mahayaan hadday eh, meel meeldegaanna ku degdegi mahayaan xataa marka hore inay mubaadara masjid ka bilaabeen beytullahi salisiin bay ku wada dhisanaya somali dhaqanka waa taqaana hindidaa hawlahan u dhaantay nimanka hindida la yidhahda aad bay ugu fican masaajida dhisitooda dhibkooda laakin waa khuraafa khuraafo iyo shirki iyo bidcooyin iyo bakti baa ayna baabashay iyo masjidku xero geelba ka dhigta ay maamulaan meel ayuu dadku ku adoonsadaa xillina xidhaan xillina lagu kala dareero masaaidku mar haddii eh, lagu soco asalkii uusan dhib jirin waa inuu maftuux noqdo masjidku waa inuu maftuux yahay arbaca wa cishriin saac cibaadadaa loo dhisay ninka ku sunaysan ninka xilli dambe soo geli ninka salaatuliil ku tukan waa fasaxan yahay albaab qab la siinayo haddana la xidhayo adugu feedhaha ka tuurkan riici hawlaha hawlo gadaal ka yimid oo dambe wey masaajidda amnigoodi iyo ilaalintooda markii xatooda la dayn waayo wax loo sameey asalku waa maxay waa inuu maftuux yaha masaajidku arbaca wa saaca beytullahi ummadda u siman tahay ninkii noo dhisana khayr allah siiyo sadaqo ula baxay wey nadaafadiisana noogu dadaalay beytku waa inuu asalkiisu sidaa ahaada laakiin maadaama waaqic isbedelay oo hanti qaala ay masaajidka taal hanti baa taalo oo kutub baa yaallo oo roog baa yaallo oo alaab baa taala qaali ah, waa lala kacahaya waa laxadahaya taaniyan qolya kuba ciyaari baa jira hadday ishaadaba in yar eh, waayaan xerogeel ka dhiganhayaba iyo meel ay ku fito bilaasaan ka dhigan marka waxyaabahaas o dhan baa keeni in la ilaaliya mooyeen asal wuxuu ahaa hadday nabadu jirto in sidiisa loo daayo fi lbeyt اladii nabigu ku aroosay banaahu uu u dhisay lahaa caaisho sharqiya اlmasjidi masaajidka dhankiisa bari ooga dhisay dhanka bari ayb oo gacanta bidix marka ku aadana qibalayhi mise qablayhi wey mise qiblatihi wey ma aqaan ereygaa wuxuu yahay maxaa idiin qoran raggiina nusada gala haysta ma xarakaysne ayib marka inay qiblatii taarmaynhaya marka sharqiya almasjid wa huwa makaanu xujrati اlyowm qibleyhi hadday noqoto ama qibilayhi ay noqoto jihatayhi wey jihat اlqibla ilaa jihat الsharqi bay guduhi jireen ayib saasay noqonaysaa jihatayhi bay la macno noqon markaas qibilayhi hadday noqoto jihatayhi oo marka waxaa weyaan guryuhu nabigu marka hadda loo laabto xataa jugraafiga masaajidka loo laabto iyo qaabka u dhisnaa guryuhu suubanuhu sagaalka guriba umusalm ay waag hor way fogeyd way fogeyd ee markay zaynab dhimatay ayuu gurigeeda lasoo dejiyey ayib marka guryuhu suubanuhu dhammaantood qiblada oo loo tukado ilaa dhanka bidix bay ka jireen dhanka bari bay ka jireen marka qiblatayhi ama qiblayhi jihatayhi bay noqon kartaa dii kale ma aanan fahminku fiiriy wa makaanu xujrati alyowm qolkiisu meeshuu ku yaallo wey guriga caaisha uu ku aroosay waa qolku nabiga uu ku xabaalan yahay ayib xujrada uu ku xabaalan hadda uu nabigu ku jiro wey wa jacala wuxuu u yeeli sawda binti zamcata beytan aakhara sawda binti zamcana guri kale u sameeyey xilligaade labadaas waa qabaaba nabigu markuu soo hiranaya xaas waxaa u ahayd sawda binti zamca caaishana way u doonanayd markay khadiijo geeriyootay ayaa inagu waxaa u timid khawla binti xakiim baa u timid waxay ti nabi allow waan arkaa in laba dhib iskaga dabixiina adeerkaana geeriyooday oo aad ku difaaci jiray hooyadii qiimaha badnayd ee kuu ubad dhashay xaggana ku kaalman jirtan ay geeriyootay xuguna waa isxumaynaysaa nebi allow waxay tiri quraysh gabdhaa ka buuxa dad rabto caawa gabadh iyo garob oo kugu mehrinaya muxuu ahaayey marka waxay tihi hallaka fii hayibin wa bikrin gabadh caqli badan ba nabig waa u duceeyey haweenku dad baa mugta ma sinne waxay nabiga hallaka fii bikrin wasayi gabadh garooba iyo mid bikaaro aba gacantan ku haya caawa bal nabi allo maxaa tii maxay kula tahay nab wuxuu i man sayib wa man waxay tii gabadha bikaarada waa waa bintu akhiika abi ama gabadha garoobka ah waa gabadha ku rumaysay qiimaha badanee sawda binti zamca aamanad bika watabacadka wasadaqadka marka nabi allow labaduba wuxuu i nabigu bal waayahay eh, fariintaa gudbi inaan diyaar ahay sawdaa loo tegay hawlaa tagta ka shaqeysa hawshaa nabigaan u sheegay nabigu waa diyaar anua diyaar baan ahay tiri nabigaaba heli kara eh, abubakr bay u tagtay umuromaan reer abubakr u tagtay hawlaa marka isku xidhaysa reerka xasri soo wareejiye gabadha caaisha ah ahaayey ee toddoba jirkaa soo wareejiye abubakr wuxuu ihi iyo waxay idhaahdeen waa waa gabadhu isagu dhalay marka waa walaalkii nebi maxamed waa rasuulkii hadday u banaantahay diiniyan waa waa fasaxantaa waa siinaynaa baa la marka abubakr murma waxay u haystaan waxay ayagu dhaleen nabiga inay xaaraan ka tahay liannahum waa maxay waa akhawaani fii diin illaah nabig wuxuu ihi inaha ukhuwat اlislaam laa ukhuwat nasab xagga nasabka walaala kama nihiini diintan waala ku nahay ayb marka hawsha kale fahba ukhuwada la sheegay ma ah ukhuwo nasabe waa mid diineed iyo islaam iyo iimaan wey caaishana saasaa lagu siiyey caaisho u doonan nabigu soo jeeda sawdana markaasi ay xaas u tahay labadaasna marka hadda guri loo dhisahayaa inta kalena halkaan baa laga wareejiyey qiblada ilaa bari baa looga dhisay intoodii kale markuu nabigu guursaday sal slam wa lisawda binti zamca beytan aakhara guri kale uu dhisay qadiyaadkaa waa sugan yihiin aad bay u sugan yihiin qadiyadan hadda masaajidka dhismihiisa aad wax u faahfaahshay alimaam asaalex الشامي kitaabka سبل الهudى والرشhاaد مجلka سdexaad aفaر بqل sagaaشan لb wixii ka dambeeya وفاء الوفاء في أخباaر dاr المصطفى مجلka سdexaad isaguna صفحda لb بqل todobaatan iyo sagaaشan todoba ilaa wii ka dambe ku فaahفaaشha ninka smhudi ee iskale وفاء الوفا بأخباaر dاr المصطفى waxaa loo yaqaan مؤرkh المdينة loo yaqaan waa ninka ugu fiican way qaضيadan wax ka hadla jamca maa qaalahu mutaqadimuuna mutaakhiruun fi hada masala madiine waxaa khuseeya masaajideeda guryaheedii taariikhdii masjidka nabiga maxamed axwaajiisii ansaar meelha ku kala dambeysay meelha ku dhibceen nin kaga fiican ma jiro waa min aimati shaaficiya qarniga sagaal buu geriyo sagaal boqol iyo laba y toban meelhaasuu geriyooda jamaca fawca afar mujalladoo waaweyn ilaa shan mujalladoo waaweyn waa taqriiban qadyada uu kaga hadla waxyaabaa aad u siduu masaajidka u bedelay iyo hawluhu sameeyey iyo mucaaradaadka ay kala horyimaadeen muslimiintu aad buu u keenay faslun taasi marka waa binaa masjid iska nabiga dhisidiisi weye ayb faslun uma aakha ibnuqayim raxmat ullahi tacala caleyhi qadaayaadka muhiimka ah buu tooganaya wixii markaa eh, siyarka ah ee meelaha khusey waa ka tagahaya ahlu kadib waxay soo guuriyaan in saxaabadu muhaajiriinta ahaa ay la qabsan waayeen madiino ku daltabyoodeen dacaardhi ku dhacay e, duuma ku dhacday malaariyo xanuun ay ka bixi waayeen ilaa u hiloobeen oo u xiiseen in maka ay u noqdaan oo abubakar gebiyey oo bilaal gebiyey oo nabigu ilaahay bariwaaga dambe ilaahayow saxaabada madiine jeclaysii oo qalbigooda ku deji oo jacaylkay maka u qabaan mid ka daran alla u geli oo nabigu yidhi ninkii madiine ku dhintay u sabra duumadeedii iyo xanuunkeeda iyo qaniinkeeda u sabra kuntu shafiican lahu washahiidan ywma alqiyaama maalinkii qiyaaman u ergeynhayaa u shafaac qaadahaya waana u makhraatika inuu muslim mumina ah yahay laa yasbiru calaa lawaa'iha ruuxaan mumin ahayn ooma dulqaata dhibkeeda saxaabad markuu arkay nabigu madiine inuu aada iyo aada u ammaanay axkaam badanna ku xidhay bay degeen oo ku qalbisamaadeen aad ba waxay ugu hiloobeen mako wa xub waa maxaba fidriya midda ayada ah aadamuhu meeshuu ku soo koray saxaara qaaxi allah ka dhiga oo uxiisahaya meel cidhiidhi ah oo laba buro dhaxdooda oo dhagax ah oo indhuhu maalin kaasoo dhici oo cdceedii milicda ku leefi adaad ku dhalaatay oo ku soo kortay janna haddii lagu geeyo meel wada masna oo beera ah oo ah webi qulqulah lagu geeyo oon qaniin lahayn oo qiimo badan meesha unbaa xiisa kuu qaban meel heblo meeshaan ku dhashay wadankii hooyo xudunteedii baa taalla war ilmeel alla ku soo weeye waa ku sidee ruuxu bani aadamku meeshuu ku soo kor ataa xayawaanku waa saas xataa xayawaanku meeshuu bartay lagama karo waa iska maxaba firiya weeye ma aha maxaba diiniyo meesha nabigu ay jecla ay diidan yihiin ma ahayn marka taasay aad u keenaan ka hadlaan lakin hadda asagu binaa lmasjid almuahaa qodobaha waaweyn ee fiqiyaad badan ay ku jiraan buu taabanhaya uma akhaa rasuul اllah laba goor bay dhacday sida raajixa ah muaakhaad muطlaqa oo furayd iyo mid muqayada horta loo qaybiya midda muطlaqada ah nabigu madiine markuu yimid yimid saxaabada timaadoo dhan dadka kurabada ah dadkan ahli iyo dad qaraaba meesha ku lahayn uu isku xidhi jiray laba laba iyo saddex saddex buu iskugu xidhi jiray taas marka mid iska furan bay ahayd oo baahida kolba ku xidhan amaa midda muqayadada ah ee waktiga lahayd muaakhaad bilmadiina iyo muaakhaad fii maka ahayd nabigu mar wuxuu isku xidhay muhaajiriin intuu maka joogay saxaabadii soo islaantay rumeeye raacay waa la fadaloociyey niman la fiijiyey bay noqdeen qoraysh iyo tolkood baa gaashaanka u daruuray waa kala haadeen ayagaba labalo iskugu xidhay fa aakhaa bayna xamzata wa zayd bnu xaaria zayd ibni xaariiy xamzu waa ka dhigay khaas ah maalinkii lagu doodahayay gabadhi xamse laisku haystay zayd bni xaaria muxuu ku dacwooday inahu bintu akhii buui ukuwaduu ka hadlay nimanka xigaa jooga ee waxay id ukuwadii khaaskae nabigu isku xidha wey waa almuakhaad bimaka u ka hadlahaya wuxuu gooni iskugu xidhay cabdilaahi mascuud iyo zubayr ibn cawaan buu walaaleeyey asaga iyo calina walaaluu iska dhigay nabig sal slam cali bnu aalib asuu uhi anta akhi fi dunya walaakhira adugu nabi maxamed iyo cali walaalay ahaayeen zubayr iyo mxuu aha ibn mascuud walaalay ahaayeen riwaayada zubayr ibn mascuud waa inaga kusoo maray fii adab mufrid bukhaari bisanadin saxiix kusoo maray min xadiii anas bn malik taaniya waxaa kaloo wariya e, muakhaad bayna zubayr iyo mxuu ahaa ibn mascuud bimaka waxaa kaloo wariya e, alimaam axmed min xadii ibn cabaas waa sugan yahay tan ayadu mxuu ahaay ukhuwada udhexaysa xamze iyo zayd bn xarin fi saxi bukhaari waa garanaysaa yado dhib mala midda ayada ah amaa qadiyadda ayadoo nebi maxamed iyo cali khusayse aad loogu dagaalamay aad loogu dagaalamay oo alimaam ibnu teymiya diiday markuu radinhayey e, araafidi muahir eh, eh, araafidi eh, minhaaj اkaraama markuu naqdinaya kitabki minhaaj sun nabawiya waa baabashay majda tule waa baaila faankara shekh islam ibnu teymiya almuaahaad bimaka waa inkiray aw almuaakhaad bayn muhaajiriin waa inkiray sikhaasna wuxuu usii inkiro u diiday almuaakhaad bayna caliyin wa bayna nabiy illahi maxamad sal lay slam xaafidna xajar baa u horey ragga hawshaa bushiyey ee la dagaalamay ee naqdiyey filxibaariga wasawab maca axaadiid iyo shawaahid badan buu keenay in qadiyada ay dhacday ragga culumada aana hadee eh, rag sugo badan baa jira waaan naqdiga ibnu tamiya aynu ka hadlaynaa ibn cabdilbar baa sugay oo inay jirto muaakhaad bimaka iyo muaakhaad bilmadiina waa sugay ibnu sayid baa sugahaya waxaa sugahaya alimaam eh, alwaaqidi ayb baa kamida ragga sugahaya ibnu isxaaq baa sugahaya ragga sugahaya waxaa kamid a eh, ninkan mxuu aha asalix ashaami saaxibu subay اlhuda saaxib alwafa fii akhbaari daar اlmustafa culamada badankoodba qadiyada waa sugahayaan rag yar kastalani baa sugahaya rag yar baa diiday ragga diiday waa ibnu teymiya ibnuاlqayim oo ardaygiisoo taqliidiyey iyo ibnu kaiir oo isagona ku raacay ardaydii sheekha oo ku taaureen ma culamada badankood qadiyada waa sugeen siiraduna mashhuur bay ku tahay axaadiis badanna macnaha waa ku yimaadeen xaafadku aad ba axaadiistaas u keenay shawaahid badan buu keenay saa darteed wadaadkii mxuu ahay xidhnaa fak allahu asra shaxan risqi tarhuni kitaab saxiif sira dahabiyana waa suga asagu asagu aad buu u takhriijay qadiyada ayada waqti ku baxshay mujaladka labaad buu kaga hadlaa asagu sabxada boqolaad buu kaga hadlaa mujaladka labaad sabxada boqolaad marka labadaa qadiyay kala ahaayeen xikmada looga dan lahaa saxaabadu markay maka joogeen dad yar oo gooni loo saaray oo la fadalociyo la fiijiye tolkoodna ay dayriyeen bay ahaayeen haddaan ayaga laisku xidhin oysan isweheshanin oysan walaala isu gargaaran aysan noqonin hawsha khatar wey ninku ariib dariidu noqonaya marka waa muaakhaad loo gal lahaa atanaasur watacaawun fii maa baynahum midkood baa xoogo hanti heli kara mid baa faqiir mucdam ah mid baa xoog badan oo nin shaqaysan karo xoog badan ah mid baa taagiro daciifa ah, nin baa qoys laangaaba ka dhashay oo beerkaba laga xanshiranhayo nin baa cilyat iyo qoys ballaadhan ka dhashay idan inuu nabiga isku celceliyu rabaa ninka asagu qawiga ah nin walaalkii oo gacanyaro u baahan yahay caawiya ninkan daciifkaa ah, nin xoog badan oo hoos harsad u baahan yahay nabigu marka xikma ahayd inuu isu celceliyo madiine marka la yimaadaada muhaajiriin waxay noqdeen kulligoodba qawigoodii iyo daciifkoodii iyo muxuuaha laandheerahooda iyo laangaabkooda waxay noqdeen laaji-iin muhaajiriin qurabo ah wadan cusub yimid waxay u baahdeen marka in lagu xidho ansaar lagu xidho oo weliba ukhuwa khaas ah tii caamka islaamnimada ma ah mid khaas ah ayb oo kii laisku xidhay bdimxuu eh, ahay cabdiraxman bn cawf lasku xidhay ii sheeg eh, sacd bn rabic laisku xidhay ayb abubakr nin ansaari la walaalay cumar nin lagu xidhay saas hawsha loo qaybiyey marka qadiyadu almuaakhaa eh, waagi hore waxay ahayd xukm laisku dhaxalo bay ahayd ninka lagula walaaleeyey adaa dhaxalhaya kii kale ay dhasheen ama qaraabada ah ama raximkaa ah oo jooga baad u dhalaysa maxay adaa ka xiga saasaa laisku dhaxlay saxaaba sida xoola ku qaatay muhaajiriinah kadib tiibaa la nasakhay almuwaarata aw alirth aw atawaarith waa la nasakhay waxaa baaqi noqday uquwat اtanaasuri wاtacaawuni wاlmuwaasaat middaa waa baaqi ilaa qiyaami saaca culmaduna sidaasay u badan yihiin xufaadda axaadiisa sharxo dhan halkaasay marhayeen nawowi xaafid ibn xajar qaadi ciyaad ibnu ahiir alxaafid allugawi kulli halkaasay marahaya maslada la nasakhay ibn cabaas saasaa ka sugan hadee iyo taabiciinta badankoodba waxaa la nasakhay waa atawaarus in laisku dhexlo waalnimo diimeed diineed laisku dhexlo ayaa la baabiyey dhaxalkan waxaa lagu koobay in laisku dhexlo nasab iyo nikaax iyo walaa waxay u taqaaneen ayb amaa tan kale kaalmada ah iyo isgarabsiga iyo gacalsiga ah khaaska ah ee taguuda islaamka aan ahayn weli waa baaqiya ilaa qiyam saaca haddii dad ahlu sunaa ah la helo oo meel urabaa ku ah ahlubidacuna meesha uu saydareeyey gooni iskugu xidhaynaa hebel hebel waa khaasaa tihiin dadku waad xigtaan hebel hebel waa khaasaa tihiin ayib ila ciladii manaadka weli baaqia ah, soo maa maxaa fura tan maxay fura u noqon weyde kaana min alansaar cilan in la warayna ansaar waxaa ku jiray dabaan lalo muhaajiriin waa yaraayeen mahaajin dad yar bay ahay ansaar baa ka badnayd ninka ansaarigan walaal loo samayn soo lama goyn khalad wey mogtahay maxaa fura ah ninkan walaalka walaalkaa lagu xidhay ukhuwat islaamka gud waa harsanaynaa laakiin xigaal hoose w waa qaraabo hoose ayib qaraabo guud oo diimeed baan wada nahay mid nasaba hoosena soo ma jirto tanna waa qaraabo guud iyo mid hoose nafsa shay ansaar waxaa ka mid ahaa in la waalay muhaajiriin iyo in cidnaan la waal madax banaanayn mhaajir dad yar bay ahaayeen marka hore toddobaatan bay ahaayeen sagaashan bay gaareen way socdeen way soo bateen si kastay noqotaba weligood ayaa ka yaraa ansaar ayaga ka yaraa fii aakhiri mowti sal slam muhaajiriin baa batay ayaama mowtihi waxaa batay muhaajiriin reer miigii soo jirooday saxaabadii oo soo noqotay mako oo la furtay waaga dambe ansaar waa yaraatay birtama waa qabat waa leedeen saar waa go-een meesha ay boqol nin ku shahiidaan ama lixdan ninoo saxaabo ah konton iyo shan baa waxaa ah ansaar ayib muhaajiriin lix shan toddobo bay noqonayaan dagaalkii uxud muhaajiriin dhowr iyo toban bay ahaayeen dhowr iyo toban bay sideetanna ansaar bay ahayd sideetan xidhan ansaar bay ahaayeen lix iyo toban toddobiyo toban baa la gaadhsiiya muhaajiriin ninka u badan baa labaatan gaadhsiiye almihim sagaashan iyo lix saxaabi baa shahiiday sagaashan iyo lixaad saxaabi labaatan ka jar markaynu u buradayno wey toddobaatan imaqa soo hadho toddobaatan iyo sideetan jiran w marka waxa wey ansaar waa leeata waagi dambe ansaar iyo mhaajiriin mhaajiriin baa badnaa laakiin awaailka hore ilaa taarikhda badankeed inta nabigu noolaa ansaar baa badnay isuma dhaweyn faslu uma aakha rasuul rasuulka kadib wuxuu walaaleeyey bayna اmhaajiriina wاlansaar fii daari anas maalik waagi dambaa anas lagu yidhi anaso waxaan maqalay xadiis odhanaya laa xilfa fi اslaam markaasuu hi qad xaalafa rasuul اllahi fii daarina bayn اmhaajir wاlansar xadiidkuu diidan yahay xadiidka la sheegay ma inkirhayo asagu cilmigiisii iyo wuxuu goobjoogaaba ka sheekeeyey laa xilfa ah maxaalafa anuu goobjoogaa guriganaa ka dhacday bu anuguna marka waxaan goobjoogaabaan qirahayaa xadiidka ninka wari hala weydiiyey buui xadiidka macnaha baryahan dambe ay ku fasiraan qolyahan jadiidyada loo yaqaana aw arabeeciya aw almadkhaliy anugu aan u aqaana mxuu ahay ii sheege asalafiya acalmaaniya nimankaa tafsiirkay saaraan lam yaqulhu axad min asalaf saalix waa ra'yu fatiir walaa khayra fi ra'yi alfatiir laa salafa lahum fi dalik in la yidhahdo muslimiintu ma kaalmaysan karaan lama kulmi karo tacaawun ma jiro lam yaqul axadu min asalaf saalix waa sheeko cusub weeye ayago la yimaadeen ayib xilfigaas nabigu uu diiye laa xilfa fi lislaam waa maxay waa xilfiga ku salaysan cala اظulmi wاlbaqi ama waxaan sharcigeena ku banaanayn ama waa xilfu tawaarus labay u celiya culamadu ima xilfu tawaarus almansuuq laa xilfa fi lislaam xilfi iyo isgaashaan buursi iyo gacalsi laisku dhexlayo ma jiro islaamka in la yidhaahdo oo mansuukh ah iyo in lagu xambaaro xilfiga ku dhisan cala اظulmi wاlfujuur wa caadaat اljaahiliya waظulmi labadaa ra'yi bay qaar amaa muslimiintu inay iskaalmaystaan oy ururo dhistaan oo isu tagaan isuna kaalmaystaan ilaahay diinkiisii iyo daryeelkiisii iyo halganka iyo masaakiinta haddaynu jamciyada asaasnaada yeesha agoonta xanaanaynta agoonta urur aan asaasno aan u asaasno inuu dar yeelo muxuu ahaa dadka indhoolayaasha waayeelka howlgabka ah curyaamada indhoolayaasha ayib araamisha gabdhaha garoobadeen ah iyo qaraabaha in la daryeelo yani waa shay jaais ah wey culama islaamkuna axadiidan ma jiro laakiin waxaa la rabaa xadiid kastaba in wuxuusan qaadayn feraha laga geliy kadibna lala soo istaago laa xilfa fi islaam culamada bay uga hadleen nawowi alxaafid ibn xajar jamiic alxufaad aladiina sharaxu xadiida macnahaasay marayaan xata luawiyiin xata luawiyiin ata ibnu air fi soo qad macnahaasuu saarhaya macna banaanka yelo wey lann waxaa lagu leeyahay xilfiga nabigu uu sameeyey iyo maxaa xadiikan alaswal anahu laa tacaab jamcana ka horeey maxaaba dhib keenayba axaadiian laa xilfi odhanaysa iyo kuwa waanu jamcinaynaa jamcuna kana meel baynu ku xambaari banaanka taallo iska cad kana meelbu mari laakiin kan basaa shaqaynhaya axaadiisulxilfina waa mansuuka waa sheekadii axnaafta weeye wax kasta naskh ka bilaabi jiray waana ra'yi marduuda ra'yiga asaga wa kaanuu waxay ahayn maalinka nabigu walaaliyay tisciina rajulan sagaashan nin nisfuhu min almuhaajiriin wa nisfuhu min alansaar sagaashan nin bay ahayn afartan iyo shan ansaara iyo afartan iyo shan muhaajiriina aakhaa baynahum nabigu wuxuu ku walaalay cala almuwaasaati in laisu gargaaro almuwaasaat hiyo almusaacada u fiirso nabigu wuxuu iskaalmeeya iscaawiya ansaar faabad ila almusaawaata gobonnimo ma ogtahay loo dhashaay baash iska keenkeen ma ahe ansaar nabigu wuxuu ku nimanka waalihiina soo hijrooday waalihiina kaalmeeyo caawiyo u gargaara almuwaasad waa kaalmo caawin ansar waxay nabi allow laa nuwaasihim bal nusaawiihim waan la simanaynaa xoolaha nis iyo nis beerta nis iyo nis dumarka kala badh iyo kala badh faabat اlansaar ila اlmusaawaat farqu bayna اlmusaawaati wa bayna اlmuwaasaati soomana isfahmin ayib waa gobonnima haddii maaa walaalhin caawiya l ninka caawi l yihaahdo laba boqoloo kun baad haysata maalan labaatan ku ad u turto maad caawin toban ko kun adaad siiso waad caawis laakiin laba boqoloo kun baan hayaaye boqolla adiga boqolla aniga laba higtar baan le higtaarna adiga midna aniga saddex guri baan leeyahay halla adigu deg halla anaa degin midna wax ka baxaan qaybsanayna taasi waa waa simasho way sinteen insaar dhaqankeedu saasuu ahaa ilaa ah, xishoodin muhaajiriin o <coughs> akha baynahum calى اmuwaasaati ayib calى اlmunaasara wاlmusaacada yatawaarauuna weliba iyagoo isdhaxlaya bacda اlmowti dhimashada kadib duuna dawi اlarxaami qaraabada kuwii saaxiibka sokodood ba isdhelaya walaala lilaahi laga dhigo waa lasku waa isdhelayaanba ilaa xiini waqcati badrin ilaa dagaalkii bader u dhacay dagaalkii bader wuxuu dhacay iyadoo hawshu taagan tahay oo weliba lasku dhexlaya walaalnimadaasi oo ninka muhaajiriga ah ninka ansaarigu dhexlahaya waa qaraabadiisi oo joogta oo xajbiga ku dhacay kuwaas waa la xirmaynaya waxaa dhaxlaya walaalkiisa muhaajiriga lana rasuula akhaa baynahu ayib ilaa saxaabiga muhaajiriga ee lagu xidhay kacb bni maalik uu yidhi kacab baa dhaawacan yoma beder dhaawac baa gaadhay dhaawaca hadduu u dhiman lahaa buui keligii baa dhexli lahaa buui xoolo badan baan heli lahaa buui <laughs> saxaabiga muhaajiriga ayib bacda badrin baa la nasakhay qadiyadda ayada ah maxaa la nasakhay tawaaruskii laakiin bacda badrin wa bacda uxudin nabigu aakhaa bayna almuslimiin oo tii ahayd muwaasaadka iyo munaasarada ahayd tala nasakhay yowm badrina waxaa weye cinda ahli cilmi waa almuaakhaad oo ku dhisnayd cala tawaarusi cala atawaarus falama anzl اllahu caza wajal mku rabbi soo dejiye wa uli arxaami bacduhum أwlىa bibacضin fi kitaab الlah uli arxaam ay daw qaraabaat dadka qaraaba u saaxiibkooda dhashay riximka ah bacdun barhkood ayaa awlaa ku mudnaan xagga dhaxalka bibacdin bar kale fii kitaab illah ay fii xukm illah xukumka ilaah iyo kitaabkiisa xagga dhaxalka qaraabadu qaraabadeeda dhaxlaysa muhaajiriga muhaajiri qariibkiisa dhaxlahaya ansaariga ansaari waalidku la dhashay baa dhaxlahaya laakiin walaaltinimadii iyo gacalkii iyo garabkii waa baaqi sidaa darteed bay abudarda iyo salmaan alfarisi salmaan goormu islaamay bacda waqcati badrin buu islaamay wa qabla uxudin uxud laakiin wuxuu uga qayb geli waayey xataa dagaalkeedii kaana mashquulan bilcamali addoonnimadii hawsha ku mashquulsanaa dagaalkii u horreyy u ka qayb qaatay wuxuu asagoo xor ah qaswat lkhandaq buu ka qayb qaatay waad garanaysaa waxaa nabigu walaaleeyey bacda badrin u walaaleeyey salmaan alfarisi iyo abudardaaba isku xidhay waalayna ahaayeen xataa ila ka dhiman hayeen way ku shaqayn wuu la berija la saan jira waa kee ka qabtay gabadha oy gabadha u dacwata tir saanta wuxuu arkaan xogow habaysnayn oon cilaamanin oon kawirinin oo aan xogow aan ragoonayn waa sideebu walaalka walaalka abudarda waa nimo khaasa wey waa akuwa baynahuma oo khaasa tii islaamka guud ma aha waxaa ti ninkaasi waa nin maalinkiina sooma habeenkiina taagan dumar danba kama lahaba kiifoodu geli marka habeenku marku kacay fadhiiso sexo naso salmaan baa qabtay cadaadiyey waaniyey ina linafsika calayka xaqa wa ina lizawjika calayka xaqa waa lala hadlay martidaada zawrkaada hawshan jooji facda kula dii xaqin xaqa waagaga w ka dambeeye waa laga nasta abudarda hawshiisi badnayd iyo gabadhi mxuu ahaayey iskaa bolada ahayd iyadoo la qabo mxuu ahaay xasli ah marka ma aha waxa la nasakhay ukhuwadii waxaa way tawaaruska mooyeen baaqiya ah xataa bacda uxud bacda alaxzaab ilaa qiyaama saca waa shaqaynaysa wixin isku khasa ma ah radda sheekh wuxuu ku radda tawaaruha isdhaxalkiibuu nab ilaahay nasakhay cafwan radda wuxuu celiyey ilahay atawaarud dhaxalki ila araximi qaraabani ila nasabi araxim waa caam sawaء kaana min jihati اlab aw min jihati اlum duuna caqdi اlkuwa walaaltinimo in laisku dhaxo u ilaahay baabiye oo nasakhay dhaxalkina wuxuu u celiyay rabbi subxaana wa tacala ila alqaraabati wاnnasab radda ay ilah wuxuu u naqa weeye altawaaruha ay ilmiraasa ila araximi duuna caqd alukhuwa eh, caqdigii walaaltinimada khaaska almuaakhaa waxay baaqi ku noqotay kaalmadii guud iyo iscaawintii iyo waxsutaradii iyo isdheefintii iyo walaaltinimadii baa baaqi ah laakiin in laisku dhaxlo xarga waa la nasakhay waqad qiil hadduu sheikhu bilaabaya marka inuu naqdiyo qadiyadii ahayd in muaakhaad uusan dhicin aysan ka dhicin bimaka aysan ka dhicin waqad qiila waxaa l inahu aakha bayn اmuhaajiriin idan tan waa maxay uu sheekhu ogol yahay waa tii laisla waafaqsanaa ahayd almuaakhaat bayn alansaari wاlmuhaajiriin ansaari muhaajiriin laisku xidho laakiin muhaajiriin anfusihim in la xidho bu sheekhu asuu diiday inahu aakha bayn اmuhaajiriin bacdihim maca bacd muaakhaatan ثaaniya muaakhaad labaad labaadna hadda ma aha xagga tartiibkii wuxuu uga jeedaa nooc labaad inay tahay ama tartiibka tanma ka horeysay wاtakhada wuxuu yeeshay fiiha fi lmu'aakhaati اlmakiya caliyan akha linafsihi cali buu nabigu ka dhigay walaalkiisa mxuu ahaye linafsihi ah ayb wاthabt اlأwalu ama wاthabatu ay اlxujaة اlأwal fulan iqat habt hadaad maqasho yani habtun waa xujatun wey wاthabtu in la yidhaahdo ayaa wاthabt xujadu alأwl ka hore almu'aakhaat almadaniya alatii daarat bayna alansaari wاlmuhaajiriin besaa sugan buu leeyay tan dambe tan hore ee maka ma sugno sida raajixan way sugan tahay fii xadiiثi ibni cabaas bay ku timid cinda axmed bisanadi صaxiix wakadalika fi xadiiثi anasi cinda albukhaari fi اladab mufrad bisanadi صaxiix wakadalika axaadiis badan oo uu faahfaahiyey ninka la isheeg darhuni fi kitaabi aصaxiix sira dahabiya majaladka labaad safxada boqolaad ha loo laabto wاlmuhaajiruun ciladiibu hadda rabaa xaggaas marka waa min xayu sanad buu weeraray sheekhu hadda wuxuu rabaa min xayu xikma inuu weeraro radda qadiyadaas min jihatayn min jihati sanad o min jihati اlmacna macnaha wuxuu raba wuxuu leeyahy maka haddii la joogay lama baahnayn mu'aakhaa wاlmuhaajiruuna kaanuu waxay ahayn mustagniina biukhuwati اlislaam muhaajiriin markay maka joogeen walaaltinimada islaamka ku fillayd inay walaal yihiin filislaam baa ku fillayd gooni laiskugu xidho wax bahay looma qaban ba kuleh iyo wa daar iyo guriga ay ku wada dhashanayo joogaanba walaaltinimadii wadaniyaddii ama wadannimadii ama daar waa reer maka kulligood daar hariiba ah hadda ay tageen ma jirto uu leeyahy sheekhu waxaa kaloo ku filayd wa qaraabatu nasabi inay wada dhasheenba niman reer quraysheeda wey ninkan qurashin waa nin xaliif oo dhaqan reeg ku ah wa xaliifu اlqowmi minhum marka mustagniin ay ahan biukhuwati اlislaam ukhuwati اdaari wa qaraabati الnasabi can caqdi mu'aakhaatin walaaltinimo in la gunto oo shirkaa la qabto oo muhaajiriin laisku xidho baahi looma qabin waxaa kaga filayd inay is wadan ka yimaadeen muhaajiriin isku meel la joogeen ahalnimona ay ka dhexayso wada dhasheen diinna ay ku walaaloodeen yakfi inaan diin ku walaalona wada islaannay reeb ma ka wada nahay qaraabana wada nahay qraysh baa nagu filanba looma baahno in laisku xidha muhaajiriin buu leeyahay sheekhu cabidku wuxuu ku bushiyey uu leeyahay sheekh wuxuu leeyahay marka koobaad waa radd mxuu ahaaye alxadiiثi radd annasi biاlqiyaas in nas asaxay qiyaas lagu radiya horta meesha ku jirta waxaa sugan xadis ibn cabaas ayb waliba wuxuu leeyahy shekh islam ibnu temiya waxaan ku naqaanay inuu xujaysto axaadiisa ku timaada fi mukhtaara almukhtaar lidiya almaqdasi ibnu temiya wuxuu yidhaha axaadiiu asax min xadiid alxaakim fii mustrakihi marka axaadiis sugaysa mxuu aha almuaakhaat almakiyana waxay ku timid cinda adya almaqdasi fi mukhtaara ibnu temiyana wuxuu sheegaa bui axaadiiu almukhtaara aqwa asaxu min axaadiii alxaakim fi mustadrak marka waa in waa xuja laazima libni taymiya taasi waa masalo masalada labaad wuxuu leeyahay axaadiis waa sugnaatay mana bana in lagu radiyo biaqyisa alcaqliya ثالثا xikmadu aminka waa tageen manaadkii laiskugu xidhay ansaariya ra'i muhaajiriin weli waa qaa'im ummad la fiijiyey oo gooli loo soocay oo la takooray oo reer makaa joogto oo walaalo ah minhum الضaciif wa minhum اlqawiy minhum صaaxiib cashiira wa minhum man laa ahla lah walaa cashiira weli manaadka waa qaa'im inay iskaalmaystaan oo isweheshadaan oo iscaawiyaan oo goonigooni laiskugu xidho waa laazim weliba xilligay maka yim ay joogeen bay ka liteen bu illigay madiine joogeen ayib markay madiine yimaadeen musiibada u yimaadeen daaru islaam aan saa loo fiirin karin bay u yimaadeen laakiin markay maka joogeen nin walba hooyadii aabihii baa fiijinhayay adeerkiiba madax kaga istaagahayay gaajaa loo baabi'inhayay islaan xataa takfura bimuxamadin kobiya lagu sinmaa la odhanayay marka waxay uga baahi badnaa almuaaaat xiinamaa kaanu adgu adiyada min xayu almacnana waa naqdiyey ninkaxajar waa ka niqaashay min xayu mxuu ah riwaayana waa ka niqaashaa faafaahinta qadiyadaas saxiix siira dahabi mujaladka labaad safxada boqolaad alwafa wafaء اlwafa fi akhbaari dar mustafa mujaladka koobaad baa lagu laban karaa afar boqol cafan iyo lixdan waan qasanfilhaya ibn sayd الnaas kitaabkiisa asna mxuu ahayey cuyuun mxuu ahar buu asna kaga hadlay alxaafid sabt bn اcajmi kitaabkiisa nibras nibras nuur nibras cafwan calى sayd bn sayd الnaas mujaladka koobaad laba boqol todobaatan iyo laba asna kaga hadlaa xaafidku cubaari mujaladka toddobaad laba boqol todobaatan iyo ko buu ku fafaashaa ayb ibnu kaiir bidaayaha ibnu taymiya minhaaj suna majalka toddobaad isagu saddex boqol konton iyo sagaal bu isagu ku radiyay qadiyadda ibnu qayimna sheekhiisii buu ka soo guuriyay intaani waa intii sheekhiisi ee wadaadaha maanta wax qorqora haddii la fiiriyo dhaqankooda waxaan odhan laha waa maxay hadihi sariqa sariqa cilmiya cilmi iyo xugun uu sheegay sheekhiisu ayuu soo guuriyey umana tirinin maadadana nin kale waa in loo tiiriyo haddaad cilmiga nin kale u tiirin weysana waxaad samaysay ammaano daro saariq baa tahay saariq gacanta lagoyna ma tiide saariq baa tahay afkaarta iyo mabaadida iyo xikmada marka sariqa cilmiya sheekh cabdiraxmaan macalimi qaaciduu leeyahy qiimo badan oo qadyada uu kaga hadlay oo muhiim jiddan in la mulaxadeeyo wuxuu leeyahy waxyaabaha culmo laba weeye culmo laga soo gooriyo waa labo marna waa qowl hariib ah oo axad asaga ka mida uusan ku hadlin oo min baab alfawaa'id loo soo gooriyo marka asagaa loo tirin marna waa xuja sharciya maalan sheekh ba qadyo ka hadlay ixtaja biadila adilada marka ama adila macnawiya ha noqoto aqiisa ah ama adila ha noqoto mxuu ahaay nasiya wuxuu mar hadday ka yihiin waa la soo guurien shardama in loo tiray sheekha iska laha ayib aayadda uu daliilkee loo daliishado muxuu ahaaye ijmaacu inuu asalkeeda hore waxaa la yimid ibnu cuyeyna waxaa uga soo horeeyey cumar cabdilcasiiz hadda laki waxaa loo tiriyaa shaafici shaafici bay loo tiriyaa wuxuu mar hadday ka ahaan sheekh u sheego waa la soo guurin wanaxtaju biha kaanaha xuja sharciya caqliya bigadi nadari can qaa'iliha wa can ilaati biha hadduu baalku min baabi alfawaa'id wاlmusطarafaat wاnawaadir uu yahayna ninkii waa loo tiirin ayib laakiin wuxuu mar hadday xuja sharciya maqbuula noqoto ka xuj baad u keenaysa hadda markaad ka niqaashi xuja ahlu sunna waljamaca fii culuwi اllah fi الصifaat fi اlasmaa waad soo guursan waxba la sheegi maayo ninka horreeya keenay waxba la sheegi maayo ninka u horey la yimid ama daliishaday ama laga helay loo bixi maayo waxaa la ogyahay nin walba xujadan markuu keeno waa la yaqaanay ninka la yimid loo tirin maayo marka in la kala qaado alxuja sharciya iyo annawaadir wanukat la kala qaado waa laazim ba kitaabkiisa loo yaqaan xaq tawiil buu kaga hadla qadiyadda ayada ah. maray ku eedeeyeen niman reer sacuuda ku eedeeyeen kitaabkada tankiilka iyo alqaa'id iyo kutubdan ood leedahay baa waxaad soo guursataa kalaama ibnu teymiya wa xujajihi omana tiirisid marka wuxuu waxaan ugu tiriyo laba arimood kalaama ibnu teymiya waxaan u arkaa annaha xujajun sharciya badankeed inay tahay walxujajuna laazima in loo tiriyo ilaa qaa'iliha taasi horta fahma maba taqaana sidina qadiya dabaydan fahmine midda labaad ummad badan oo ibnu teymiya ku kacsan wax u qoraaba anugu la hadlaya niman waxaa jira khayrka dhanba ibnu teymiya isku laaba tuuri magagagaf banaan ku tuurhayo magacan oo goynhayaabuu magacan oga reebahaya kadibna hala qeen marka muhiimad ma ahab in ibnutami meesha lagu soo celceliyo dad baa nafra ka qaba oo sheekhi ka cararay buui waxaana u malayn buuri inuu nasiib ku leeyahay muxuu aha shabahanu cumar cumar shayaadinta ka caibnutamiya shayainta ka cararay ibnu teymiya wuxuu ma xamili karaan bui ahlulbidac washayaaiin kamaa ana cumar bn khadaab laa taxtamilu shayaain marka lahu xadun wa nasiib min irثi cumar bui waan filhayaa laakiin fahma bui xikmadaasan oga tegey aniya misatu casmin waa in waa laga faa'iidey nin caalim hadii la irtaabto waxbaa laga faa'idaa sidiisuba xujud baa kasoo baxaay way u baxsadeen reer badan ba u ayada almuhim waqaraabatu nasbi baa kaga filan can caqdi muaakhaatin bikhilaafi اlmuhaajiriina maca alansaar walow aakhaa bayna اlmuhaajiriin hadduu nabigu muhaajiriin waalalayn lahaa maka ku waalayn lahaa ibnu qayim baa in haystee kaana axaqa الnaasi biukhuwatihi axabu اlkhalqi ilayh macna weli radiba wada hadduu nabigu maka iyo maka dad ku walaalin lahaa dadka walaalnimo oogu xiga ruuxa oogu xiga nabiga abubakr buu noqon lahaa bu abubakr nebi maxamed baa walaal isu noqon lahaa ayib abubakr nin weyn oo madaxa banaan oo hantiilo ah reer bani taymna ogaaska u aweeyo ooma baahna in lagu xidho nabi maxamed ayib wiilkii yare uu soo koriyey ee gacantiisa ku jiray aabbihiina uu gaaloobay baa u bahan in lasoo dhaweeyo oo cali ah marka qadiyadda baahida ayib ma aha ukhuwadu ukhuwa ma ahayn tashriif ma ahayn maxay ahayd ukhuwa munaasara oo musaacad ay ahayd haddii tashriif iyo takriim looga jeedo ayaan abubakar siin lahayn qadiyadda laakiin hadday tahay iskaalmaysi iyo iscaawin he cali baa ka mudan abubakar xaafidku aggaasu ka wareegay niman meel buu ka wareegayaa dhibba ma lah kaana axaqa الnaasi bikuwatihi walaaltinimada nabiga waxaa u mudnaan lahaa axabu اlkhalqi ilayhi khalqigii loogu jeclaa nabiga xaggiisa axabu الnaasi ilaa rasuul abubakr buu ahaade iطlaaqan ayib xagga rijaash marka lale ama xagga dumarka caaisho riwaayad waxay tilmaamaysaa axabu الnaasi fi صaxiix axabu الnaasi ilaa rasuuli lahi caaisha iطlaaqan iطlaaqan caaisho nabiga dadka ugu jeclaa camr caas markuu loo dhiibay dagaalkii aswat salaasil asagoo lix bilood sagaal bilood islaam ahaa yaa ciidan ku duulahayay ciraaq iyo xuduud shaam baa la yidhi kacee oo amiir ka noqo fiihim abubakr wa cumar baa ku jiray ciidankiiba hogaamiyey waxaa loogu dhiibay jacel isaga la jecelyay ma ahayn ee wuxuu ahaa nin dagaal aqoonaya yuu ahaa aaniyan reeaftigiiba ee nimanka lagu duulahay qoysa hooyadii ka dhalatay ayuu ahaa ciidanka soo duulayaa wata camna caas baa wata oo camrige gabadhi heblaahayd wiil ka dhashay wiilaan abtunahay baa wata way soo dhawaanhayeen reerka asaga ah bal abtigan wada xaaji iyo in la soo dhaweeya lala soo dargeliya la doonahayay saasaa loogu dhiibay markuu soo guulaysto ciidankii uu dagaal geeyey ayaa habeenkii la isgalay markaasuu yii markii maalinka la dagaalamay gabal ka dhacay yaa qabow daran baa dhacay marka wuxu wa dabayaan la shidin cin yaroo saddex boqol ay ahaayeen gurmud nabiga ka dabageeyana mausan gaadhin abu cubayd loo dhiibay dab lama shida karabu maxaa jiraa layidhi waxaan ka baqayaabu in eh, ay gaaladu iyo cadowgu dareemaan tirada yada mota saddex boqoloo nin waana shidanhaya soddon dab labaatan dab bay shidanhaya waa la qiyaasi dabkii imsaa kula toban ruux korka laga qabanaya mxu ah nimanka ciidankaa ah, duba ku fahmayaan marka wuxu wax daba lama shidi karo aan isku madoobaan meesha ma ku nin baa fadhida ma malyan baa fadhiya hala garan waayo hala daayabu cumar wuxuu i anu dabka waa shidanhayaa qabow baa jira waa shidanhaya dabka abubakr baa u diiday hashidan nabi maxamed baa amiirkaaga dhiga adaya hashidan dabka aroorta maadana la dagaalamay markay jabeen nimankii eh, camr reebtigii ahaa y wuxu lama cadhsan karaa laga haro cumar wuxu waan cadhsanaynaa maxaa loga nimanka waa jabeene waa in la cadhsado wuu diida hawsha ayada wuu joojiyey amiirka waa loo hogaansamay marka nabiga loo yimid ee lasoo noqday baa la dacweeyey habeenkaa qababa aroortii waaga ka baryana salaadii fajar yuu intuu janaabay oo ixtiraam ku dhacay yuu biyihii ka cabsaday camr wuu gebagabaystay gebagaba ku tujiyey wayna ogaadeen saxaabadii xadhal waa dacweysan yahay saabada ninka amiirka hadduu khalada diiday dad kale waa la dacweyn jiray iiba ma aha jaajubsan taas ma aha waa maslaxa muslimiin caama wey jahaadku khalad yar ma xamili karo way dacwey a saddex gool baan ku haysanaa gaalaa noo jabtay wuxuu yidhi lama caadhsan kara laga hadho habeen qabow baanu gallay dab lama shidan karabu asagoo janaabo qaban waana tujiyey asagii baa loo ka jawaaba hawsha iyada maxkamad baa la saaray xunabi allow midda janaabin aan ku tukaday way jirtaa habeenka habeen qabow buu ahaa waxaan ka baqadaa biyo isku shuba inaan naf baxabu naftuba iga dareerto xoogo baan biyo isku qabooyey yaan ismamariyey meelahan kelkelahe lalaabatada biyan iska mariyey inta kale waan gabagabaystaybu ilahina wuxuu i walaa taqtuluu anfusakum in allaha kaana bikum raxiima in la isdila maa nabi maxamed meeshan fooda lama gelin karo nabigu waa qoslay waayahay baa le maxaa u tiri lama caydhsan karo gaalada jabtay nabi allo waan yarayno waxaan ka baqnayb inay noola galaan ciidan kale baan ka baqay waa la saraay intay noo caraan insaxaab beenbeen ah oon ka dabayaacno in dhabarka dhabarjimad ay timaad baan ka baqayb ninba marba qadar baa jimta lagu cararo baad dhihii daba qabo iyo baxsani qabo xaggaa lagaga iman laba dhabanayn eber baa laga dhigayaa buur nimanku waddankoodii baan joogay annaguna socotaan ahayn in yarna waan ahayn qabiilkan jaba haddaan daba gallo waxaan idhi amaaba ciidan kale dhabalka la iskaga keenaa oo aad o gashaanba tadwiiq xisaar dana ay leedaan saxaabadu dab ma shidan karta maxaa u tiro dadka qabow ugu dhamaysay iyo bardiga wuxuu nabi alla waxaan ka baqay inay ogaadaan yaraantanada oo yna qiyaasaan siyaasa xarbiya iga ahayd nabig u waa saxan tahay faraha laga maadaama su-aalihii la weydiiyo o dhan asaga loo saxay oo uu gar helay ciidadana loo dhiibay abubakar iyo cumar ay ku jiraan loo dhiibay wuxuu is yidhi asagaa ka sheegay saxaabigaa ka sheegay waxaan is dhi barnadaga agtiisa waxaad ku leedahay meeqaan iyo magac marka intaa nabigu inay ugu daraan rabay buuri waxaan idhi nabi allow dadka yaad u jeceshahay caaishaad u jeclahay buuri nabi allow raggan ku weydiiye ragga abubakar waan aamusay waxaan u aamusay bu dadka layga dhex saarinba ila moogta haddii nabigu yihi caaishaan u jeclahay raggana abubakar u jeclahay kadib waa raggo dhan baa laga saari karaa bu marka waa daayey bu ummaddaa ku dhex jirahay ummaddaa ku dhex jiraye marka nabigu sal sl abubakar u jeclaa muran ma laha taas waa takriim iyo tashriif ee hadda waxaa laga hadlaya masalatu alxaaja iyo munaasaro iyo musaacada laga hadlaya iyo warafiiqu filhijra u dhiibi lahaabuu i isaga ugu mudnaan lahaa saaxiibkiisa hijrada iyo wa aniisu kii u helyeelay fi lhaari godka wa afdal saxaabati baa u mudnaan lahaa wa akramuhum calayhi abubakr sidiiq ibnqayim waa dagaalamaya waqad qaal nabigu wuxuu kaloo yidhi low kuntu mutakhidan haddaan ahay mid ka yeelanaya min ahli ard dadka adduunyada jooga khaliilan saaxiib iyo rafiiq khaas ah latakht abubakrin khaliila waa khula khaasatan tan waa ukhuwa laga hadlaya walaakin ukhuwat اslaami afdalu waatnima islaamka ani abubakrna walaalaysa amaa tii khaaska ahayd ee xaaje iyo bahay ay keentay taasi cali baa qaatay sida saxiixa ah wa fii lafdin waxaa ku sugan walaakin akhii wa saaxibii abubakr walaalkii weeye fi lislaam waana saaxibkiiy fi lhijra wa fi lgaar ayb whaadihi alkuwa fi اlislaam wain kaana caama tan nabiga uu ka hadlay uu leeyahay walaakin akhii wa saaxibi uu leeyahay haba ahaataba ukuwa caame kamaa qaal wadidtu أنا قد رأينا إخوانا قالوا ألسنا إخوانك قال أنتم أصحاabي وإخواني قوم يأتوuna min bعdi يؤminuuna bي وlm yarwnii فللصديq min hadi الأخوة أعlى maraatiبha wuxuu leeya midan laga hadlayo ukhuwa khaas oo makame e waa mid caam ah abubakr islaamkan wadaagnaa saaxiibkiina waaya si khaas ah siduu nabigu u yidhi oo kale wey ukhuwa caama laga hadlaya wadidtu waxaan jeclaan lahaa nabigu wuxuu ihi an qad ra'aynaa ikhwaanina walaalahya inaan arki lahaa walaalahii inaan arki lahaa baan jeclaan lahaa qaaluu saxabi waxay dhaheen alasnaa ikhwaanaka nabi allow miyaan anagu aanan ahayn walaalaha maxaa dhiboo jira qaala antum aaabi asxaabi saaxiibadee khaaskaa tihiin ma anfili nabiga ukhwada caamka ahayd saxaabadu waa walaalihii fi diin laakiin dad kale waxay dheeryihiin waana saaxiibadii oo la xilli ah lana joogo u gargaaray dadku nabigu ka hadlahayana waa dad kale oon helin suxbo oon saaxiibnimo aan laga helin laakiin soo galay oo kuwa guud soo galay muslimiinta dambe iman doona inagoo kale dadka inaga dambeeya taabiciintii muslimiinta ilaa qiyaami saaca waa nabi maxamed walaalihii wey waxayna ku walaaloobeyn xagga diinta amaa saxaabadu waxay lahaayeen ukhuwa diiniya iyo suxba bay lahaayeen labadaa macna isku darsadeen marka macnahay la dheeriyiin dadka ayaa gooni loo soocay falisidiiqi sidiiq waxa u ahday cafwan wa ikhwaani walaalaheen waxaa weeye qowman qol yaatuuna iman doona min bacdi aniga gadaashayba iman doonaan yuminuuna bi ay rumaynayaan walam yarawnii ayagooni arag bay rumaynhayaan iyagooni arag bayna rumaynhayaan falidiiqi xadiidkaasna waa sugan yahay muslim iyo keyrka waa soo saaray falidiiqi abubakr waxaa u ahaaday min hadi اlukhuwa walaaltinimada islaamka waxaa uga ahaaday aclىa maraatibaha darajooyinkeeda midda u saraysu ka helaya kamaa lahu min الصuxbati saaxiibtinimada say uga haatay oo kale abubakr aclىa maraatibaha saaxiibtinana isagaa u sareeya waatina isagaa u sareeya fasaxaabatu lahum alukhuwa wa maziyat suxba saxaabadu waxay leeyihiin saaxiibtinimo ay nabiga la caasinan oo ay la joogeen iyo waatinimo diineedba waa leeyihi waliatbaacihi inta dambe nabigu raacday ka dambaysana bacdan bacda saxaaba waxaa u ahaaday alukhuwatu duuna suxba ukhuwa ay leeyihiin aan suxba la socon laakiin eh, saxaabadu waa inta nabiga aragtay ee rumaysay iyagoo marka ah, muminiina saa ku geeriyooda weeye ayb xadiidkan waxaa ku jira maqطacaani fawaa'idiisa waxaa ka mid a in ninka amiirka ah amiirku inuu mushaarakeeyo fi lacmaal اkhayriya ninka amiirka madaxweynaha mas-uulka shayga khayrka ah ee bulshadiisu ay ka shaqaynayso inuu kala qayb qaato sida suubanuhu masaajidka dhisidiisii oo uga qayb qaatay oo weliba uu qayb u qaaday lana geeraanaya saxaabada la gurmanayay laba waxaa laga qaadanayaa almubaadaratu ila alkhayraat khayrka in loo degdego suu nabiga ugu degdegay markuu saa u degay inu masaadhiso qubuu soo asaasay haddana miskiisiibuu asaasaya waxaa laga qaadanayaa oo kale <clears throat> ansaar inaysan ku kaaftoomin bilmuwaasaati wاlmunaasara bal ay u gudbeen ila almuwaasaati wاlmucaadala wixii in la sinto oo xoolihii la sinto oo dad gob ah oo ahlu khayr o ahlu ahaayeen fadiila khaas ah oo banaanka talla oogu jirta ansaar iyo dad maxaa ahayn qiimo badan oo khayr badan inay ahaayeen waxaa ku jirta oo laga qadanaya iyaduna ziyaarat اlikhwaan abudarda iyo salmaan qadyadoodii iyo rag saxaabo fara badan oo ilaahay nabigu walaalayo kadibna si gooni isu booqan jiray walaaluhu inay isbooqdaan si gooni iskugu xidhan weliba ay guryaha baryaan oo hersadaan oo ay martigan walaalkood baa laga qabanaya iyo mashruuciyat muakhaati fi اllaah inay weli banaan tahay lana nasakhay tawaarudkii la nasakhay baa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanayaa inay banaan tahay ataxaaluf watacaawun cala alkhayraat iyo tajamucaadka khayriga ah iyo camalka jamaaciga ah ee sharciga waafaqsan inuu bannaan yahay hadduusan markaasi wax muxaram ah uusan jirin ama uusan mxuu ahay meeshaas ulmi uusan ka soo bixin dulmigaana marka goonin baa loo qaban asalkii la xarin maayo shayga asalkii si banaana waan banaynaynaa laakiin idabdarada iyo fiidtooha baynu qabanaynaa oo ummadda laga hor istaagaya <clears throat> inahaasoo dhan baa marka kamida fawaaidda ku jirta insha allahu tacala wixii dambana waynu fafaahin doona hada bilahi towfiiq